بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله kitaabu اlbuyuuci waxa uu kitaabu yahay iibabka wagayriha min almucaamalaat iyo wixii aan ahayn beyce mucaamalaadka ka mida sida shirkadda oo kale iyo kuwo la midka inoo iman doono insha allah kitaabkan waxa uu halkan inooga bilaabaya waxay culimmadu u yaqaanaan mucaamalaadka waxaa inoo soo dhammaaday qeybtii cibaadaadka wuxuu uhi sheekhu raximah اllah albuyuucu halaaثaة ashyaa iibabku waa saddex shay weeyaan baycu caynin shay iibintii mushaahadatin la arkayo fa jaaizun izun isagoo iibkiisu waa asaxaya wa baycu shay-in iyo shay iibkii mawsuufin fi dimati dimada markaasi lagu sifeeyey fa jaa-izun isaguna waa asaxayaa idaa wujidat isifatu sifada marka la helo shaygii markaa yani sifadii laga helo calaa ma bihi sidii loo sifeeyey marka loo helo waxa weye isna waa asaxaya wa baycu caynin iyo cayn iibkeed qaa'ibatin maqan lam tushaahad aan la arkin falaa yajuuzu isagoo asixi maayo marka wayasixu baycu kulli طaahirin shay kasta oo daahira iibkiisu waa asaxayaa muntafacin bihi lagu intifaacayo mamluukin oo la hantiyey walaa yasixu baycu cayni najisatin cayn nijaasa iibkeedu asixi maayo wamaa laa manfacata fiihi iyo waxaanu nafci ku jirin ma asaxay wuxuu sheekhu inoo sheegay raximah llahu tacaala ashyaada marka marka la kala iibsanayo inay saddex qaybood ay noqonayso baycu cayni mushaahadati shay shayga la kala iibsanaya waa shay la arkayo oo xaadira meesha yaalla iibiyaha iyo iibsaduhu labaduba ay arkayaan hortoodaa yaalla isagu waa jaa-is weeyaan oo waa asaxaya waa u asaxaya waay waana sida loo badanya markaa had iyo jeer wax la kala iibsanay dadku dukaanada iyo bakhaarada marka meelaha tagaan iyo bacadlaha iyo meelaha dharka laga iibsanay waxa uu iibsanaya wuu arkaya meeshood hortiisuu yaalla kaasu waa mid kan kale uu yihi baycu shayin mawsuufin fi dimmati waa bayca salamka loo yaqaano wey waxaa la kala iibsanayaa shay mawsuufa oo la sifeeyey oo sifooyinkiisoo dhan la wada sheegay meeshana ma yaallo waa ka maqan yahay laakiin waa la sifeeyey noociisii iyo wuxuu yahay oo dhan baa la sheegay lacagtii raasimaalkana waa la kala qaatay markaasaa la kala qaatay alaabtuna gadaal bay ka imanaysaa oo waa la keeni doonaa waqtiga lagu heshiiyo in la keena ayaa la keeni doonaa kaana salam baa la idhahdo wuu inoo keeni doonaa insha allahu isaguna waa asaxaya sifadii lagu sifeeyey marka laga helo yan waa la sifeynaya oo noociisa la sheegaya noociisa la sheegi doona sifooyinkiisu dhan baa la sheegi doonaa sifadaas waxay saaraysaa jahaaladii meesha ka saaraysa iyo hadhow in lasqabsado baab dhan buu inoogu keeni doona insha allah baabu salm la yidhaahdo halkan bayca uu ka cabiray baycu shayin mawsuufin fi dimmati masale waxaa jirta ahlu cilmigu ay ka hadlaan oo ah waynu arki doonaana insha allahu salamka waxaa lagu isticmaalaya lafdiga assalam ama assalaf baa loo isticmaalaya bayc haddaa la isticmaalo suuradii salamkana uu yahay salam miyuu noqonaya mise ma noqonayo marka culimadeenna waxay idhahdeen salam ma noqonayo leanna waxaa shardiga lafdiga la isticmaalaya inuu salam noqdo ama salaf inuu noqdo marka calaa ayi horta baycan waa baycaasi salamka ah isaguna waa asaxaya ka saddexaad baycu caynin gaa'ibatin lam tushaahad waa cayn aan la arkin markaa ghaa'ibadu micnaheedu ma aha inuu maqnaado ya meeshiinu ka maqayn hadduu doono majliskaba ha yaallo lakiin lamaba arkinba micnaheed waxa weeyaan uun waxaa la keliibsanaya shay aan la arkin shay aan la arag ama majliska ha yaallo ama majliska ha ka maqnaado meesha wax lagu kaliibsanaya ha yaalla ama ha ka maqnaadeen waa shay aan la arkin weeyaan isaguna asix iibkiisu shay maqan oo aan la arkinba isna iibkiisii ma asaxay shaygaasi wuxuu waxaa laga soo reebayaa uun shay marka hore la arkay oo iibiyaha iyo iibsado hore iskula arkeen horay u arkeen shaygaasna waa shay muddada la arkay aan isku bedelayn sida dhulka oo kale maalan iyo guryaha oo kale waa shay hore loo arkay muddadaas kasoo wareegtayna aan isku bedelayn in hadduu isbedelay waa loo bahan ya hadana mar labaad in la arko ma sidii xaaladii hore maxaa iska bedelay intee leeg baa isbedeshay siduu ku dambeeyey bay noqonaysaa lakin shayga haduun isbedelaynin arag labaad u baahan maayo aragga hore ku filan markaas isagu waa saxaya saddexdaa qaybood bu halkaa inoogu sheegay horta baycu waxa uu leeyahay arkaani shuruud buu yeelanaya xukunkiisu waa mubaax ama waa jaa-is ama waa mashruuc oo ilahay baa wuxu uhi axala allahu lbayca waxarama ariba beyca u ilahay xalaalay marka asalkiisu waa mashruuc weeyaan waana qaacido aayadda qur-aanka oo qaacidadu waxa weeyaan alaslu fi lbeyci alxil alaslu fi lbeyc bey beyca asal waxa u ah inuu xalaaliy ila wixiina laga xariimi mooyaane wixiina laga xariimi mooyaane waa xalaal weeyaan ayadda qur-aankana daliilo arkaanta uu yeelanayo waa saddex arkaantiisu waa saddex labada qof wax kala iibsanaya caaqidaan baa la yidhahdaa alcaaqidaan waa labada qof wax kala iibsanaya waa in la helo rukniga labaadna waa shaygii la kala iibsanayay macquudu caleyhi baasna la yidhahdaa macuudu aleyhi almacquudu caleyh rukniga saddexaadna waa asiiqa siiqada weeyaan labada wax kala iibsanaya waa albaayic walmushtari caaqideynku ama caaqidaanku waa baa'ic iyo mushtari waa iibiye iyo iibsade shuruud bay leeyihin ayagu marka shuruud bay yeelanayaan waxaa kamid ah shuruuddoodaasi de inay mid kasta u ahaado qaangaadh ka iibinayaana inu qaangaadh yahay ka iibsanayaana inu qaangaadh yahay waxaa ku baxay sabigii ilmihii yara mid kastaaba waa inuu yahay caaqil kii waanlaa baa ku baxay isaguna oo nin waanan waxbana iibin maayo waxna iibsan maayo hadda ma waay uh, waa inuuna safiih una ahayn hadduu safiih yahay isaguna waa la mid xabiibin maayo wax maayo qofka mangaabka rukniga labaad ee macquuda caleyhiga ah kolle shuruuduhu wayn omanaya insha allahu iyadoo faahfaahsan wayna arki doonaa waxaan doonaya guud ahaan yar guud ahaan yar ogaano kitaabkeena ayaynu ku arki doonaa soo socda kan inoogu xiga isagoo mufasala macquud caleyhi waa shayga la kala iibsanaya shayga la kala iibsanayna waa in la hela shayga la kala iibsanayna sida shuruud buu yeelanaya shuruuda halkan sheekhu inoogu shegay isaga laftiisa shayga la kala iibsanayo macquud caleyhi buu caqdigu sheegu ku dhacayo labuu noqdaa isaga laftiisu alaabta la kala iibsanayo iyo lacagta wax lagu iibsanayo labadaba waa macquud caleyh lacagta qofku midna lacag buu bixinaya midna alaab buu qaadanaya alaabta iyo lacagtaas wy macquud caleyhi marka shuruud buu yeelanaya isaguna ilaa lix shardi baa loo dhiga waxaa ka mid ah shuruuddaasi uu sheekhu inoo sheegay waa inuu daahir yahay wax nijaas baa halkaa ku baxaysa waa inuu daahir yahay waay ama waa inuu maal yahay qiimale fi sharc sharcigu waa inuu maal u yaqaano wixii aan maal aan ahayn fi sharci ayaa waxaa ayaa ku baxaya halkaasi sida waxyaabaha nijaasaadka oo kale waa wax lagu intifaacaya waa inuu yah nafci leh oo nafcigiisuna uu mubaax yahay nafci waa inuu leeyahay waxaan la kala iibsanaya waa inuu nafci uu leeyahay nafcigiisuna inuu mubaax yahy hadduuna nafci una lahayn siduu sheekhu inoo sheegay iyadana ma asaxayo waxaa manaaficda aan lahayn nafciba male sida xasharaadka o kale xasharaadku nafci bay leeyihi quraanjada iyo waxyaabaha xasharaadka dhulka yaacay wax nafci male waxaa kale nafci aan lahayn in lagaa iibiyo laba xabo oo beriisa beriis abad xabad maha lamid haddee lagaa iibiyo laba xabo ka warran ku qadan karaysa nafci male iyaduna ma ansaxayso nafciga laftiisu inuu mubaax yahy hadduu nafcigu hadduu shaygu nafci uu leeyahay lakin nafcigiisu xaaraan wey iyadana ma asaxayo sida aalaat lahwiga oo kale aalaat lahw aalaat lahwi waa aaladahan la garaaco ee miisiga iyo waxaas eh, lahwiga ah nafciba ha yeesho hadduu doono lakin de nafcigiisa ma banaana oo xaaraam weyaan siiqada ayaa rugniga saddexaada siiqadu waa hadalka dhex maraya lafdiga dhex maraya iibiyaha iyo iibsadaha waxay ka koobantay iijaab iyo qabuul iijaab iyo qabuul siiqadu mar walba labadaasay ka koobantay saa ula socada siiqadu iijaab iyo qabuul bay ka koobantay ya waxaa kale noqota sariixi kinaayo marka iminka wixii ka dambeeya siiqa waynu mari doonaa siiqadaas waynu uh, maaragtay casharada inoo soo socdo o dhan waynu ku arki doonaa arkaantooda markaa siiqadaasi waxa weeyaan waa labada qof caqdigu dhex marayo caqdigu caqdigu iibka imika oo kale iibka waa imika iibkii baan joogna caqdigaasi caqdulbayc labada qof dhex maraya hadalka lafdiga dhex maraya weeyaan iijaabkii qabuulka leh ee iibiyuhu leeyahy waan kaa iibiyey intaana waan kaa siiyey ka kalena uu leeyahy waan iibsado intaas ayaan ku qaatay aan ku aqbalay iyadana waa waa siiqadii taas weeyaan shuruudna way leedahay iyada lafteeduna waay waxaa shuruudda ka mid a ah, iyadana iijaabkii qabuulku de inu iswaafaqo iijaabkii qabuulku inuu iswaafaqo iswaafaqitaanka waxaa logala jeedaa iibiyuhu markuu yidhaahdo waan kaa iibiyey gaadhiga toban kun baanan kaa siiyey iminkaanad bixinaysaa oo amah maaha waa inuu ka kalena intaa ku waafaqa oo isna u waan aqbalay oo waan iibsaday tobankaa kun baan ku aqbalay iminkaana bixinay way iswaafaqeen lakin hadduu toban kun baan kaa siiyey isna hahda an waxaan ku aqbalay shan kun ismay waafaqin midna shan kun buu taagan yahi midna muxuu taagan yahi ya toban may iswaafaqsan yihiin isma waafaqin alkaa waa isku khilaafeen laakin haddii uu yidhaahdo shantaa marka dambe ku heshiyaan ka waran waa sax weeyaan mar hadday shan ku heshiiyeen labadoodiiba oo kii dambe waay shantaasaan kaa siiyey sax bay noqonaysaa ayib saddexdaa rukni ayaa uu leey insha allah cuquud oo dhan baynu arki doonaa caqdiga nikaaxaynu arki doonnaa caqdiga sharikadaynu arki doonnaa caqdiga wadiicadaynu arki doonnaa caqdiga caariyadaynu arki doonnaa cuquud fara badan baa ayaa inoo iman doonta oo baabkan mucaamalaadka ku jirta caqdi haddaad maqashid imika qabso mar dambe inu kugu soo noqon caqdi haddaad maqashid saddex rukni buu leeyay saddexdaa rukni mar walba caqdiga cuquudda inoo iman doonta in la ziyaadiyey mooyaan saddexdaa waa laga helaya saddexdaa waa laga helaya wuxuun baa lagu dari doonaa un saddexdaa rukni imika caqdi buu leeyay in wax lagu ziyaadiyey mooyaan laga waayi maayo caqdi kasta waxa uu leeyahy saddex rukni caqdigu laba qof uu dhex mara labada qof ee caqdiga kala qaadanaya weeyaan halkaas waa laba waa in la helo caqdigu labada qof u dhex haddii wax la kala iibsanaya labada qof wax kala iibsanaya haddii guur tahay labada qof ee markaa waxa weeyaan guur ku dhex marayo haddii ay tahay shirkad labada qof ee shirkaddu ay dhex marayso ya caqdigaasi waa in la helo labada qof ee caqdiga ka kala guntanaya halkaas usa laaba maha rugniga saddexaadna waxa weya sheega laftiisii ila shay bay ku heshiinayaa anoo ku dhacayaa labada qof waxa kalibsanayaa ya labadaa qof ee caqdiga baycu dhex marayo shayga uu caqdigu ku dhex maraya muxuu yahay waa i waa shayga la kala iibsanaya weyaan ama raashin ahaada ama alaab kale ha ahaado hadda soo ma saddexdaas ayaa u arkaan caqdi kasta saddexdaas waa labada qof ee caqdigu dhex marayo iyo shayga ay ku heshiinayaan ee caqdigu ku guntamayo rug caqdi kasta saddexdaa rugna buu yeelanaya waa la ziyaadinaya imika halkeynen siiqaduman baa lagu daray caaqidiinka waan haynaa macqudu caleyhgiina waa la hayaa soo ma ya siiqadun baa inagu ziyaada saasuu midku kala noo soconaya albuyuucu iibabku alaaatu ashyaa saddex shay weeyaan baycu caynin mushaahadatin cayn la arkayo iibkeeda fa jaa-izun kaas oo wa baycu shayin mawsuufin iyo shay la sifeeyey iibkeeda fi dimati dimada lagu sifeeyey fajaa-izun isaguna waa asaxaya idaa wujidat isifatu sifadii marka la helo calaa maa wasifa bihi sidii lagu sifeeyey markay tahay ayadana waa asaxaya oo maalan baabka salamkan ku arki doonaa insha allah waa la sifeyn doonaa maalan wuxu odhan doonaa waxaan doonayaa kun kiilo oo qamadiya kun kiilo oo qamadiya qamadida nooca caddaanka ah ee cad wuu sii sifeynayaa noocyo kale lagu raacinaya ama aan jajabnayn ama y odhan qofkii waxaa laga doonayaa inuu kun kilo keeno oo sifadii loo sifeeyey leh haddii sifadii yeelo weydo asixi maayo aan sifadii laga hela ila marka la kaliibsay mesha ma yaalle wa baycu caynin iyo shay ama cayn iibkeed haa'ibatin maqan lam tushahad aan la arkin marka aaibadu meesha ma taalla micnaheedu maaha loguma lam tushaahad marku le sheekh wuxuu inoo sheegayaa inay tahay hayru mar'iyati mid aan la arkaynin walow kaanat fi lmajlis majliskaba markaasa taalabe oo mid aan la arkaynin weeyaan mid aan la arkaynin falaa yajuuzu iyadana asix maayo waay marka waa waa in waa in la arko ayib waxaad ka warantaa qof baa wuxuu ku keenay waxa iminka aynu naqaano sambalka sambal loga yaqaan soo ma ya soo sambal ma taqaanid waay qof baa wuxuu iibinayaa maalan qalimaan qalimaan bu iibinaya xabad buu kutusay wuxuu leeyahy qalimaan baan hayaa noocana imise darsid baan kaa iibiya xabad buu kutusay adiga xabad umad aragtay marka xabaddaa uu kutusay maxa la dhahdaa maxaa ma taqaanid garsaninkii garwaay marka hore ya xabadun bu kutusaya wuxu ku ohanaya eh, qaliman baan haya waana noocan markaas waxaad isiraysa intaasu darsi baad iibsanaysaa ma asaxaya mabaad arkin bay ma asaxaya haa wa asaxaya waxaad aragtay namuudajkii baad aragtay xabad daalagu tusay iyo kuwa kale la mid yihiin oday qiyaas qaadanaysaa way asaxaysaa lakin maxaa shardiya waxaa shardiya ina isku mid noqdaan ti tii lagu tusay iyo kuwa lagu keenaya waa ina isku mid noqdaan ya hadda soo marta marka kaas waa saxaya waay wayasixu baycu kullu طaahirin marka halkan uu leeyahy wayasiu kullu yasixu baycu kulli طaahirin muntaficin bihi mamluukin waxaa iskale shuruudaasi macquud aleyhiga macquud caleyhiga shayga la kaliibsanaya waa inu noqo shay aahira wayasixu baycu kullu طaahirin shay kastoo aahira iibkiis waa saxaya maxaa ku baxay aahir marka maa ku baay wiii nijaas nijaas labaa loo qaybinaya haddaba nijaas cayn nijaasa iyo shay mutanajisa nijaasoobay caynta nijaasta ah ibinkeedu ma ansaxayo sida doofaarka iyo ayga iyo khamriga kaadida saxarada dhiigga la asaxayo iibkooda asixi maaha waayo waa acyaan nijaasa weyaan iyagu waa acyaan nijaasa iibkooda ma asaxayo ayib dhiigga ka war dhiigga dhiig waa nijaas iibkiisuna il mar haduu nijaasi waa xaaraan weyaan ma asaxayo waxa laga yaba dhakhaatiirtii ninkaa iibsaba qofka lagu shubayo dhiigga qofka waxaa loogu shubaya dhiga lidaruura inaan da u baahan yahay oo dhakhtarka wuxu waa dhig lagu shu hada lagu shuba u dhimanaya marka waa lagu tabaruci doonaa qofna iibin maayo wuu ku tabaruci doonaayo da dhig intuu ushubaa lagu shubi doonaa ila naf baa lagu badbaadinaya laakiin ka warran haduu qofka dha iibinaya qofka iibsanayaa ya qofkan xunsanaya iibsanaya isaga waa lidaruura daruurahaan buu iibsaday wadaruuratu wixi maxduuraat laakiin ka iibinaya xaaraamay ka ta isaga xaaraan ayay ka tahay inuu iibiyo waxa uu iibino xaaraan weyaan ama ha ahaado dhakhtarka laftiisa ama qof shubayaba ha noqdabe xaaraan way taas waay wayasuu kullu bakullu kullu baycu kulli aahirin marka waxaan idhi waxa ku baxday nijaas cayntii nijaasa soo maha ka labaadna waa mutanajis mutanajisku waa maxay waa shay nijaasoobay marka hore aahir buu ahaa lakin laba usii qayb maxaa loo qabanaya laba shay ay suurtagal tahay in la daahiriyo la daahirin karayo shay la daahirin karayo waa nijaaso waa la daahirin karaya iyo mid aan la daahirin karaynin oo nijaastii aan laga daahirin karaynin ka aan la daahirin karaynin yaa iibkiisu waa ka la daahirin karayana isagoo nijaas iibkiisu wuu banaayay waayo qofku wuu iska nadiifin doona o iska daahirin doona bal tusaale kaa la daahirin karayo waa maradii oo kale qofka wuxuu kaa iibiyey maro nijaas leh dhiig baaba ku daatayba waanaad arkaysaa dhiigaasi inu nijaasi waad arkaysaa dhiigaasi waad iibsani waa iska meeri doontaa waa laga nadiifin karaa waxaa ka mid a ah dhulka oo kale dhul wada nijaasa ayaad iibsatay waa la nadiifin karaya waa la daahirin karaya iibku sax buu noqonaya marka shayga aan la daahirin karayn shayga daahirka ahaa ee nijaasoobay aan la daahirin karayn isna tusaaleis waxa weeyaan subaga subaga iyo saliidda iyo khalka iyo malabka iyo hadday nijaasoobaan lama daahirin karayo hadduu jiir ku dhaco malabkii oo kale maalan amaba subaga ku dhaco ya dee lama daahirin karay hadda hala daahiriy ma suurto gelso mar hadduuna suuro gelaynin shaygaa nijaasoobay ee la daahirin kari waayey in la iibiyaa ma banaana xaaraam weyn intaas ayadu qaadanaysa marka shaygii nijaasta ahaa maxaynu qabinay marka hore laba inuu cayn nijaasa u yahay iyo inuu yahay shay mutanajisa shayga caynta nijaasta ah isaga iibkiisu waa ka mutanajiska anu sanu qaybinay laba haye mid la daahirin la daahirin karayo iyo mid aan ka aan la daahirin karin xunkiisu muxuu noqonaya ya ka aan la daahirin karin iibkiisu ma banaana soo ma kala daahirin karayana waa jais waaba intaasba waar ma fahanteen hadaba ninkaas in weydiina sheekh gidaar ku tirsan istaag ha markuu sheekhu yihi wa baycu caynin haa'ibatin lam tushaahad muxuu igala jeedaa sheekhu wa baycu caynin haa'ibatin lam tushaahad ya garawed maxaad garawed ya ma dhegeysanayd fadhiisada ay fadhiiso casharki soo soo soo durug soo durug soo dhowow soo dhowow soo dhowow soo dhowow hayo adiga adiga istag a a haye adiguna sheeg intaa uu garan waayo ba sheeg adigu ku celi wa baycu caynin ghaa'ibati lam tushaahad ya haye waxaage ku maqan ya imaqantah ya ya intii kale kumuu tusin xabadun bu ku tusay deetana ma banaano miya haye fadhiiso la soo casharka fadhiiso waay wa baycu cayn haaibati maxay noqonaysaa labadaan way garan waayeen wa baycu cayn haaibati lam tushaahad Aí, segue. Aí. haa shay aan la arkin haa'ibatin muxuu waa haa'ib meeshuna ka maqan shardi maaha waa inaan la arkinu lam tushahad ba kusiya kusi tusanaysa habeyaa laba hadduu doono lakin waan waan la arkayno waa in la arkaa la doonaya qofka inu iska arkaa la rabo shaygii shay inu iska arkaa la waay sax weeyaan wayasixu baycu kullu aahirin shay kasta oo aahira iibkiisu waa saxaya muntafacin bihi oo lagu intifacayo maxaa ku baxay wixii aan waa inagii nidhi waxaa shardiya shayga la kala iibsanaya inuu yahay shay nafci leh soo maha welibana nafcigiisuna maxaa yahay mubaax mamluukin oo la hantiyey maxaa ku baxay mamluukaasna qofku waxaanu lahayn qofku shaygan la kala iibsanayo ama ama macquuda caleyhiguba ha noqdo lacagta ama silcada alaabtaba ha noqotabe ya waxaa shardiya qofku inuu yahay mid isagu iska leh ama loo ogolaaday haddi soo maaragti hay adiga sheekh ha maxaan idhi adiga ma hafuso ha inta nimika nala sheeg maxay la ogol yahay kay weya kaasi shaygii maqnaa ya arta halkeen maranaa halka marna ma la socota horta fadhiso sheekha kugu xiga xagga sheeka xiga sheeka ku xiga hahay a sheeka ku xiga haye ma haysaa ya ma haysaa haye horta halkay mararna ya mamluga soo ma mamlug maxanu qaybinay laba mamlug maxaa logala jeedaa qofku inuu yahay isagu waxaan u iibinayo ama waxu ku iibsanayo inuu isagu iska leeyahay ama loo ogolaaday waa inu isagu iska leeyahay ama waa in loo gaarigu iibinayo wa inu isagu iska leeyahy ama waa in loo ogolaado loo ogolaaday waxa logala jeedaa wakiil buu yahay qofa udhibi wuxu ohanaya iisoo iibi markaa wuu iibinayaa wuxuuna ku iibinayaa qofkii lahaa ogolaanshihiisii labada waxaan ahayn kuma asaxayo muxuu noqonaya marka ka kaasad labada waxaan ahayn muxuu noqonaya muxuu noqonaya yaa sheegaya haye ma ii kaada adiga yaa kale yaa kale xaggan ma kaada as adu haye l isagu mana mana laha loomana ogolaanin waxaanu uu iibinaya mabale isagu wixiisii maaha qofkii lahaana inuu iibiyo uma ogola kaasi ma asaxayo baycaana waxaa loo yaqaanaa fuduuli baa loo yaqaana maxaa loo yaqaanaa fuduuli waxaan loo dirsanin buu markaa gacanta la galay isagu mana leh haye ya loomana dirsan marka mabluugaas waa inu si iska leeyahy ama loo ogolaaday hadda wuxu walaa yasixu baycu cayni najisatin cayn nijaasa iibkeedu asixi maayo wamaa laa manfacata fiihi waxay nafcina ku jirin waa inaga hore soo tilmaanay waxyaabaha nafciga aanu ku jirin weliba nafciguna inba wax noqda nagnin faslun wariba fi dahabi walfidati walmacuumaat wariba ribadu fi dahabi inamaa takunu fi dahabi dahabka unbay dhexdiisa ahaanaysa walfidati iyo walmacuumaati waxyaabaha markaasi macuumaadka cuntooyinka walaa yajuuzu baycu dahabi bidahabi dahab dahab in dahab lagu iibiya asixi maayo walfidatu kadalika saasoo kale fido fido lagu iibiyana asixi maayo ilaa mutamaailan isagoo isleeg mooyaane naqdan ay manquudan mid markaasi gacanta lagu kala dhigay markaasi oo la kala qaatay isagoo ah mooyaane walaa baycu maa iyo shay iibkii isna asixi maayo walaa baycu mabtaaca wixii uu iibsaday iibkeeduna asixi maayo xataa yaqbidahu ilaa gacanta u ku dhigo walaa baycu laxmi bilxayawaani hilibkiin xayawaan lagu iibiyaana asix maayo wayajiizu baycu dahabi bilfidati fid in dahab fido lagu iibiyo iyado waa asaxaysaa mutafaadilan isagoo kala badan naqdan mid gacanta hadda lagu kala qaatay ah wakadalika macuumaat saasoo kale waa kula mid laa yajuuzu baycu jinsi minha jinsi iyada kamid in lagu iibiya asixi maayo bimili isaga oo kale ilaa mutamaahilan iyagoo isku mid ah mooyaane naqdan maqbuudahoo gacanta lagu dhigay markaas wayajuuzu baycu jinsi minha jinsi ka mid ah iibkeedu waa asaxaya biayrihi eyrkii in lagu iibiyo mutafaadilan isagoo kala badan naqdanna ah. walaa yajuuzu baycu larari ararka markaasi beyciisuna asixi maayo halkan ribadii buu inooga tilmaamaya ya waay ribada waynu soo ururinaya la socda ya ribada horta ribada waxaa eh, ay u qaybsantaa horta ribada waa xaaraan tan waan wada garanaa soo ma ya waxala allahu lbayca waxarama aribaa ribada ilah waa xarim xaaraannimadana aad bay adagtay waa khatar wey khatartas maxayna tusinaya ilahay wuxu uhi faadanuu bixarbin min allahi warasuulih fain tubtum falaku ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun xarbi buu ilaahay iclaamiyey qofka markaa ribada qaadanaya iyo mar ribada ku mucaamalada ribada sameynaya waay haddaba ribada waxaynu qaybenaynaa waxaa loo qaybayaa saddex amaba labana waa loo qaybay riba alfadl iyo riba annasia riba alfadl iyo riba annasia riba alfadl waxa weeyaan baycu jinsin ribawiyin bijinsihi mutafaadilan baycu jinsin ribawiyin bijinsihi mutafaadilan jinsi ribadu ay gasho oo lagu iibiyey isaga oo kale oo kala badan oo kala badan ya baycu jinsin riboweyin bijinsihi mutafaadil jinsi riboweyn horta maxaa logala jeedaa ribadu waxay gashaa ribadu nasku uu sheegay daliilku uu sheegay waa saddex wa waa lix ribada daliilku uu sheegay waa lix weeyaan dahabka iyo fidada iyo burka iyo shaciirka iyo timirta iyo milix oo lixdaa weyaan dahabka fidada burka shaciirka timirta milixda lix soo maha lixda daliil baa inoo sheegay waxaa la al-ashyaa alribawiya almansuusa naskaa sheegay lixdaasi wixii looga qiyaas qaatay dahabkii fidadu waa lacag waxaa loo qiyaas qaadanaya wax kasta oo lacag ah ribadu way gelaysaa wixii lacag oo dhan ribadu way gelaysaa waxa weeyaan burka iyo shaciirku waa cunto mudcuumaadka mku shekhu inoo sheegay weyaan wixii cunto loo qaato cunto ahaan loo qaato dadku cuntada ay cunto ahaan ay quutaan idan ribadu way gelaysaa sida briiska oo kale iyo waxa weeyaan faasuulihii oo kale fuulkii oo kale xaruurkii arbakidi idin ribad way waay timirta waxaa loo iyadana waaa waxay loo qiyaas qaadanayaa wixii tafakuh sida cinabka oo kale zabiibkii tiinkii ya tinki soo ma wa tin wazaytun de tinkaas weyaan iyadana kuwaasna way raacayaan milixda wixii dawoah dawadu ha noqoto mid cuntada lagu daweeyo cuntada yaa lagu hagaajiya ama ha noqoto jirku mid lagu daweeyo isu mid weyaan hadda soo waay haddaba ribal fadliga waxa weeyaan laba shay oo isku jinsiya laba shay oo isku jinsiya oo isku mid ah marka la isku iibsanayo haddaa la kala badiyo ribada le ribal fadli baa gelaysa dahab iyo dahab waa isku jinsi fido iyo fido waa isku jinsi bur iyo burna waa isku mid timir iyo timirna waa isku mid haddaa timir timir lagu iibsanayo waxaa sharta in la islekeysiiyo hadday kala badato ribal fadli bay noqonaysaa soo kala badanaysaa midna wuxuu midna wuxuu eh, timirtii adugu aad qaadanaysay waxaa lagu siiyey laba kiilo adu kiilo kelimaad bixisay isma leeka way kala badan yihin maxaa laba kiilo laba kiilo ay noqoto laba kiilo iyo laba kiilo dahabka oo kale waa inuu noqdaa maalan toban gram iyo toban gram marka laisku bedelanayo fidadu toban gram iyo toban gram waa ina isleekaataa hadday kala badato oo midu toban gram noqdo midna labaiyo toban gram uu noqdo riba alfadli baa geleysa ribadaa riba alfadli baa la dhaha way kala dhee waa labada shay isku jinsiga ah laisku iibsanaya iyada oo kala badan hadda soo maaragtid shardi labaadna u leey shardiga labaad u leyn waxa weyan waa inuu noqdo naqdan mid hadda la kala qaadanayo hadda la kala qaadanayo waa la isleekeysiiyey amaah buu galay riban nasia bay noqonaysaa iyaduna ribada riban nasia ayay noqonaysaa oo waa jay waa iyadu riban nasi noqonaysa waa baycu jinsin ribawiyin bijinsihi aw bigayri jinsihi nasiata waa jinsi ribadu ay gasho oo lagu iibiyo jinsi kale oo ribadu ay gasho oo isku jinsiya amaba kala jinsiya lakiin la amaahday marka marka laba shay oo isku jinsi laisku iibsanayo laba shardi waa in la helaa shardiga koowaad waa inu isleekaadaa shardiga labaad amaah waa inuna gelin wa sheekhu nugu ui mutamaailan naqdan mutamaailan naqdan waa inuu isleekaado ya sidoo kalena haye naqdina waa inu imika lakala imika la kala qaadanaya weyaan hadda la kala qaadanaya waa waa manquud waay haddii uu labaduba ribood ay gasho dahabka ribadu ma gasha mase ma gasho ya fidadana ma isku jinsia mase waa kala jinsi ya waa kala jinsi soo ma waay haddaba marka uu kala jinsiga yahay wuu kala badan karaa isagoo kala badan oo aan isleekayn waa la iibin karaa oo dahabkii fidada dahabka dahabkaa qaalisan laakiin maxaa la doonayaa inaan amaaha inu gelin amaah waa inanu gelin marka waa ina kala qaata marka waxay halkaa inoga soo baxay ashyaada rabada gashay isku jinsiga ah ashyaada rabada gashay isku jinsiga ah ya laba sharda loo dhigay marka dahab dahab lagu iibinayo fido fido lagu iibinayo beriis beris lagu iibinayo qamadi qamadi lagu iibinayo laba sharda loo dhigay shardi koowaad waa inuu islakaado mutamaail tamaail bar shardiga labaadna waa inaan kala amaahaan hadda la kala qaato naqdi waa inuu yahay waay waxaynoo hadhay markuu labada shay ribadu ay gasho laakiin aynay aanay isku jinsi aan ahayn kala duwan yihiin sida dahabkii fidadii oo kale iyo sida qamadidii iyo beriiskii oo kale waa laba jinsi kala duwan soo ma ya hal shardi baynu dhigana halkaa marka shardigaas waxa weeyaan in amaahan u gelin markaa la kala ama haween g markaa waa ina kala qaato saasuu noqonay waan kole waqtigan u dhamaaday insha allah waynu waynu ku celi doona lakin khulaasada horta waa taas ya waxaan nidhi labada shay ee ribadu ay gashay isku jinsiga ah labada shay ee ribadu ay gashay isku jinsiga ah. imse shardi lo dhigay laba shardi soo ka kowaad waa inuu isleekaado ka labaad waa inuu isleekaansho maxa lagula jeeda isleekaansho waxa weyaan wixii la miisaamana miisaankaas haska leekaado wixii la miisana miiska haska leekaado wixii la miiso waa miiska la iska intaasoo galaan wixii la miisaamana intaasoo kiilo waa la isleekeysiinaya marka maruu kala jinsi yahay laba shayoo kala jinsiya markuu yahay marka waxaan laba shayoo kala jinsiya markuu yahay ribaduna ay gelayso ya maxaa u shardiga shardigaas muxuu yahay waa inaanu amaha gelin xagga cilada ribada iyo waxbaa la yar fiiriyaa insha allahu tacaala waynu iyadana tilmaami doonaa halkaaynu ku dayno wsala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed waala alihi wasabi ajmaciin